assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo tobnaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayaan rajim bismi llahi araxmaan raxiim raxmat allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafidu almundiriyu raximah allahu tacaala baabu nahyi عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال laynتahiyana أqwاam way ka reebtoomayaan walle way ka reebtoomayaan niman can rafcihim koruqaadkoodii absaarahum indhahooda koray u qaadayaan cinda الducaaءi fi الصalاة salaada dhexdeeda markay ku ducaysanayaan ila samaa'i kor u qaadayaan bay ka reebtoomayaan iska daynayaan aw latuftafana absaaruhum ama indhahooda la dafaya indhahooda la dafaya araggaa laga qaadaya alaykum salaam waraxmatullah labadaa midun bay noqonaysaa ama way iska daynayaan korkaan cerkan ay eegayaan salaada dhexdeed markay ku ducaysanayaan ama indhahoodaas waa korarkaay u qaadeen aan dib dambe ugu soo noqonayn alla ka dafaya ilaahay nuurka ka qaadaya nuurkooda kor la aadaya waa tahdiid marka tahdiidkaasna marka waxaa keenay waa inuu yahay eh, si xaraama inuu yahay bab التklid fi اlmururi bayna yaday اlmusli adkeynta la adkeeyey maritaanka qofka tukanaya hortiisa la maro hadduu sutrad dhigto oo sutradu ku tukanayo sutradaa iyo isaga dhexdooda in la kala mara ma ah xaaraam weeye haddaanu sutrad dhiganin kola ku tago in la iska ilaaliyo can busr bni saciidi ana زayda bna khaalidin الjuhaniy raximah اllah radي allahu taعalى canhu arsalahu ilى abi jahm ilaa abi juhaym ayuu u diray yas'aluhu maada samica min rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalama fi lmaari bayna yaday lmusalli inuu weydiiyo daraaddeed buu ugu diray maxaad ka maqashay rasuulka ilaahay ee qofka qof tukanaya hor maraya maxaad rasuulka ilaahay ka maqashay ee abu juhaym la weydiinaya qaala abu juhaym abu juhaym baa wuxuu yihi radia allahu canhu qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusali maada calayhi hadduu garanayo qofka hor maraya qof tukanaya bayna yadayhi yani amaamahu amaama almusali qofka qof tukanaya hortiisa maraya hadduu garanayo maada calayhi maxaa dushiisa ah maxaa dul saaranoo dembi fuulaya hadduu garanayo lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan khayran lahu kii uga fiican min an yamura bayna yadayhi hortiisa inuu maro inuu hortiisa maro waxaa kala fiicnaan lahayd oo isagu ka dooran lahaa yani inuu afartan meeshaa tagnaado qaala abunadr abunadriga xadiidka warinaya wuxuu yidhi laa adri qaala arbaciina yawma aw shahran aw sanatan afartan buu yidhi marka afartankaasu ma afartan sana ma afartan biloodba ma afartan maalmood ma garanayo marka afartan marka ujeedadana waxaa wey isagaa naftiisa wey fii nadarihi isaga qofka yaa ka dooran lahaa cinda allah waaba uga fududahay laakiin isagaa ka dooran lahaa oo kala fududaan lahayd inuu afartan meeshaa taagnaado afartan beriba ka soo qaado afartan beri naftaadu maya buu halkaa inuu taagnaado buu wuxuu dan haseegaya oo ay seegaan wuxuu ka dooran lahaa inuu hortiisa baro baabu manci lmaari bayna yaday lmusalli celinta uu iska celinayo qofka u diidayo qofka tukanayaayo in la hormaro u diidayo can abi saalixin asamaan abu saalix asamaan iyo zayaaq labadaba waa la yidhaha saliidda iyo subagii iyagoo ka ganacsan jiray magiciisuna waa dakwaan qaal baynamaa ana maca abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu mar an abu saciid alkhudri la joogay yusallii isagoo tukanaya yowma aljumca maalin jumcadeed ilaa shayin yasturuhu min annaas wax dadka gabaad uga ah xaggiisa uu tukanayo oo sutrada u samaystay jidaar ama shay uu hortiisa dhigtay oo sidaasa ama tiir id jaa ayaa waxaa yimid rajulun shaabun nin dhalinyaro min bani abi mucayd abu mucayd ciddiisa ka mid ah abi mucaydna waa banu umaya banu umayana nimanka kolka cuunka hayey bay ahaayeen araada isagoo doonaya an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi abu saciid hortiisa inuu gudbo doonayo fadafacahu waa riixay fii naxrihi dhuuntiisu ka intuu qabtay buu deg u riixay fanadara waa eegay ninkii waa fiirfiiriyey falam yajid ma aanu helin masaaqan yacni mamaran meel uu maro oo bannaan ma aanu helin ilaa bayna yaday abi saciid abu saciid hortiisa mooyaane masjidku ciliiri buu ahaa zaxmaa jirtay marka abu saciid hortiisa mooyaane meel uu mari kara buu waayey ayb facaada waa soo noqday abu saciid hortiisa inuu maraabu doonay fadafaca waa riixay abu saciid baa riixay fii naxrihi ashadda min addafcati اluulaa riixidii hore mid ka xoog badan suulta intuu qabtay dib u riixay mala waa istaaga qaa'ima waa istaaga ninka ayb fanaala min abi saciidin yani shatamahu abu saciid buu ku caraatamay abu saciid buu ku daroodo buu uma zaaxama annaasa dadkii buu cedhidhiyey oo cedhiirigii buu iska dhex galay faharaja waa baxay fadakala calaa marwan marwaanoo adeerkiisa u galay oo xaakim almadiina ahaa fashakaa ilayhi maa laqiic wixii abu saciid uu kala kulmay uga dacwooday qaala wadakla abu saciidin calaa marwan abu saciid marwan buu isna u galay faqaala lahu abu abumarwan baa wuxuu ku yidhi maa laka walibna akhiika abu saciidoo wiilkan adeerka u tahay iyo adiga maxay kala dhex maray waa kalaam laiifa markaa ninkaa marwaanihi si laiifa buu u su-aal jaa'a wuxuu yimid yashkuuka isagoo kaa dacwoonaye faqaala abu saciid abu saciid baa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalama yaquul rasuulka ilaahay ole baan maqlay idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas midkiin markuu u tukanayo shay dadka gabaad u ah xaggiisa markuu u tukanayo fa araada axadun qof uu doonayo ijtaaza bayna yaday hortiisa inuu maro falyadfac fii naxrihi dhuuntiisa ha riixo fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo fainamaa huwa shayطaan shayطaan weeyaan hala dagaalamo hadduu muxuu ahay salaada dhexdeeda hataa kula dagaalamo shayطaan weeyaan marka shayطaannimadaasna isagaa shayطaanu insi ah waa suurowda shayطaan baa la socdana waa jirtaa weliba riwaaya baa sidaa odhanaysa faina macahu lqariin shayطaan baa la socda shayطaan baa halkanka la soo marinayo shayطaan baa kusoo tirtirsiyaye hala dagaalamo iska celiya shayطaanka baabu maa yasturu lmusalli sutradu waxay ahaanayso intay la ekaanayso can طalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu qaal kunaa nusallii waan tukan jiray wadawaabu tamuru bayna aydiina iyagoo xooluhuna hortayada ay marayaan fadakarnaa dalika lirasuuli llahi salى اllahu alay slm arrintaasaa nebigu ilaahay u sheegnay alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi mihlu mu'harati الraxli hooraha geela gadaashiisa oo kale wax ah ayaa sutra idin noqonaya takunu ahaanaysa bayna yaday axadikum midkiin hortiisa ahaanaysa uma laa yadurhu waxba ma yeelayo maa mara bayna yaday wxii hortiisa maray yani min waraa'i haadihi sutra sutrada gadaasheeda wxii mara wxii hortiisa maray ee sutrada gadaasheeda ka maraayo waxba ma yeelayo laakiin sutrada iyo isaga wixii inuu kala dhex mara raba waa iska celiyo baabu salaati ilaa xarba xarbad intuu qotoonsado waran iyo murjin iyo wax lamida ah intuu qotoonsado ul iyo inuu sutro ka dhigto xaggeeda u dukado عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kana إda hرجa yوم العيid maalinta ciida markuu baxo amara bاxarba xarbad buu eh, amar ku bixin jiray in la qaado fatuuضacu bayna yadayhi hortiisaa la dhigi jiray fayuصلي ilayha waa u dukan jiray wاnnaasu wara'ahu dadkuna gadaashiisa ay yihiin wa kaana yusallii wa kaana yafcalu dalika sidaana waa yeeli jiray fi safar kolkuu safar ku jirana xarbad buu hortiisa qotansan jiray oo meel bannaan oo ku tukanaayo famin ثma اtakadaha اlumaraa famin ثama sidaa daraaddeed itakhadaha alumaraa umaradu samaysteen umaradii marka zamankaas ibnu cumar xadiidkan uu sheegayo joogay ee umaraa u bani umaya ayaa xarbaddaas muxuu ahaaye shicaar ka dhigan jiray qofka amiirkaiyo marka usoo baxayo ciid iyo usoo baxay iyo hortiisa waardiyaha askarta waardiyaha baa ka hor qaadi jiray marka hortiisa u qutuursan jiray marka wuxuu leeya bay kaga dayanayaa nabka baabu salaati ila araaxila min hasha hal fadhida hashiisii fadhida qofki isagoo musaafir ah xaggeeda u tukado sutro ka dhigto can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yacridu raaxilatahu hashiisu gudbi jiray hashiisu ishor gudbi jiray wahuwa yusalli ilayha markaasu xaggeeda tukan jiray oo sutra uu ka dhigan jiray ayb marka xadiid aynu soo marray oo mabaariku libil iyo inaan lagu tukanin geela agtiisa aan lagu tukanin aan soo marray inaanu xariim aanu ahayn nahyigaasu ayuu kanu keenaya baabu lmuruuri bayna yaday lmusalli min waraai sitr sitaarada gadaasheeda in la maro oo yani dhabarka laga maro aan qofka iyo isaga la kala dhex marin can cawni bni abi juxayfata ana abaahu aabihiis abu juxayfa abu juxayfa radia allahu canhu wahb bni cabdillaahi suwaa'i weeyaan magaciisu ra'aa rasuula allahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay buu arkay fii qubatin xamraa'a min adam qubbad guduudan oo idiin ah uu ku arkay nebigo ku jira can xajati alwadaac wa ra'aytu waxaan arkay bula abu juxayfa bilaalan bilaal baan arkay akhraja isagoo soo bixiyey waduu'an biyo lagu weyso qaata soo bixiyey fara'aytu annaasa dadkii baan arkay yabtadiruuna dalika alwaduu' biyaha lagu weyse qaato iyagoo boobaya oo gacmaha u hoorsanay iyo biyaha nebiga calayhi salaatu wasalaam xubnihiisa ka daadaadanayana gacmaha u horsanaya intii weelka kaga soo hadhay kolku weyse qaatayna boobaya oo ah, barakaysanaya faman asaaba minhu shay-an qofkii wax ka hela biyaha ka hela tamasaxa bihi waa ismarmarinaayey waman lam yusib minhu kaan waxba ka helinna akhada min balali yadi saaxibihi saaxiibkiisa gacantiisa qoyaankeeda iyuu qabsan jiro markaasuu ismarmarin jiray uma ra'aytu bilaalan bilaal baa waxaan arkay akhraja isagoo soo bixiyey canazatan farakazaha canaza ul hoosta birkulay oo xarbada nafteedu isagoo soo bixiyey baan arkay markaasuu qutumiyey qurtumiyey wa kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahina waa soo baxay fii xullatin xamraa xullad cas isaga oo qaba buu soo baxay badlo cas isaga oo qabuu soo baxay mushamiran oo xanjeesan oo yani mxuah kor u qaatan marada kor ay u qaadan tahay oo nisu saaqay u joogta fasallaa waa uu tukaday nebigu alayh salaatu wasalaam ila alcanaza canazadii xaggeeda u tukaday xarbadii hortiisa qotatay buu u tukaday linnaasi dadkiibuu tujiyey ragcatayni wara'aytu ra'aytu nnaasa dadkii baan arkay wadawaaba iyo xoolihiiba yamuruuna iyagoo maraya bayna yaday sutra bayna yaday alcanaza canazada horteeda iyagoo maraya gadaalka canazadii ka maraya baan arkay marka kolkaas waxba ma yeelayso canazada kolba haddii uu qofkiisa sutro samaysto wixii isaga iyo sutrada sutrada gadaasheeda maraayo waxba ma dhibaayo mana daafacayo baabu الnahyi can اlاktiصaari fi الsalaa keliya qabsashada salaada dhexeeda keliyaha la qabsado maxaa nahyiga ku yimi can abi hurayraةa radي allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam annahu nahaa an yusaliya arajulu mukhtasira isagoo keliya haysta qofku inuu tukado ayuu nahiyey rasuulka ilaahay baabu nahyi an yabzuqa arajulu amaamahu fi salaa inuu hortiisa ku candhuuftufto qofku salaada markuu ku jiro inuu hortiisa iyo midigtiisa midna ku candhuuftufto nahyiga la yska reeb can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam ra'aa muqaamatan fi qiblati اlmasjid xaakuu ku arkay rasuulka ilaahay masjidka qibladiisa ayuu ku arkay faaqbala cala annaasi dadkuu kusoo jeedsaday faqaala markaasu wuxuu yidhi maa baalu axadikum midkiin xaalkiisu muxuu yahay yaquumu waa istaagayaa mustaqbila rabbahu mustaqbila rabbihi rabbigiisa isagoo qaabilaya buu istaagayaa fayatanaqacu amaamahu hortiisu ku xaka tufanayaa maxaa ugu wacan sidaa u yeelayaa ayuxibu axadukum midkiinna ma jecel yahay an yustaqbala in laga horjeedsado fayutanakaa fii wajhihi hortiisa cadhuuf lagu tufo xaaqi cadhuuf hortiisa lagu tufo nina miyuu jecel yahay nina ma jecla marka markuu qofku markuu tukanayana rabbigii buu ka horjeedaa oo rabbigiibaa muxuuha qaabilsan oo rabbigiiba uu la muraajoonayaa hortiisa yaan cadhuufta ku tufin fa idaa tanaqaca axadukum midkiin hadduu xaakaysto falyatanaqac can yasaarihi bidixdiisa ku tufto taxta qadamihi lugtiisa hoosteeda lugtiisa bidix hoosteeda ku tufto waa kalena aw taxta qadamihi bay tale marka bidixdiisa ku tufo ama lugtiisa hoosteeda cogiisa hoostooda ha ku tufo fain lam yajid haddaanu helin muxuu ahay wax uu ku tufo hoostiisa ku tufo aanu helin falyafcal haakadaa sidaa ha yeela buu yidhi sidaa ha yeela markuu lahaana wawasafa alqaasim qaasimka xadiidka warinayaa tilmaamay fatafala fii hawbihi maradiisa ku tufay uma masaxa bacdahu calaa bacdin maradiisa intuu soo qaad umadinta darabteeda ku tufay ayuu yidhi sidaa hadduu marka meel uu ku tufo uu waayo oo mxuahay masjidku iyo gogol iyo wax sidaas ay tahay intuu marihiisa ku tufo marihiisa iyada haisku jijibiyo marka hadduu meel banaana ku tukanayana ama hoostiisa ku tufo ku tufo ama bidixiisa ku tufo midigtana yaanu ku tufin hortiisana yaanu ku tufin baabun fi tafaa'ubi fi salaati wa kadmihi tafaa'ubka hamhaamsiga salaada lagu hamhaamsado iyo qarinta la qariyo laisku celiyo isku caburiyo عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم إذا تفاءب أحadكم في الصلاaة فlyكظم ma اsتطاع ha celiyo ha isku celiyo isku caburiyo inta u kari karaba faإna الشhayطاana ydkl shayطaankaa gala afkiisa gala yani wa fيi riwaayaة falyumsik biyadihi عalى fiihi yani عalىa famihi gacantiisa ha ku qabta afkiisa faإna الشhayطاana ydkl shayطaankaa galaya shayطaankaa galaya kuna maatanayo gaaraan hadduu cod la yimaado haa iyo uu yidhaaho shayطaankaas markaa caloosha ka galaya oo kuna ququslaya ku maadaysanaya ha celiyo marka afkaas ku qabto baabu xamli الصibyaani fi الصalاة caruur in la qaado qofku isagoo ilmihiisa xambaarsan uu salaadii tukado عan abi qataadaةa alanصاariyi radي allahu canhu qaala ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaumu nnaas rasuulkii baa ilaahay baan arkay isagoo dadka imaamo u ah dadka tujinaya wa umaamatu bintu abilcaas umaama binta abilcaas ibni rubayic alaykum salaam waraxmatullah wa hiya ibnatu zaynab binti rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam calaa caatiqihi gabadhaas waa awowga u yahay umaama binta abilcaas ibni rubayic la yidhaho zaynabna ay dhashay isagoo tunka ku haya oo dadka tujinaya baan arkay faidaa rakaca wadacahaa markuu rukuuco waa dhigaayey waidaa rafaca markuu toosan yani sujuudi ka sujuud ka toosana acaadaha waa ku celay markuu sujuuda ka kace istaagayana dhulkuu saaraya markuu rukuucayana dhulkuu dhigaya marka intuu rukuucayo ictidaalkii iyo sujuud iyo taadhulkay oolaysa sidaasuu ku wadaayay marka nebiga alayh isalaatu wasalaam ayb marka xarakaadkaa yarka ah mutaqaticihina waxba yeeli maayo kolle uu soo qaadayo kolle uu dejinayo waxba yeeli maayo ayb ilmaha yarka marka dharkooda iyo haddii aan waxba wax nijaasa lagu ogeyn daharannimaa layskaga talagelaya jirkooda iyo iyo manfadkooda iyo marka cawradooda iyo inay kaadi ku taalo laga dhaqin iyo waxba waxba aali maayo inay daahir yarun baa layskaga talagelaya haddii aan wax nijaasa lagu ogeyn marka qaadidoodaas waxba ma yeelayso baabu masxi alxasaa fi salaa masixidda eh, bacaadka uu ku sujuudayo ciidda iyo uu masaxo sinsimo salaada dhexdeeda can mucayqiibin radia allahu canhu mucayqiib ibn abi faatima addawsi radia allahu canhu qaala dakara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu sheegay almasxa fi lmasjid masixidda masjidka la masaxo meeshuu qofku ku sujuudayo uu masaxo ayuu nebigu ka hadlay yacni alxasa quruura xilan wuxuu ku goglanaa masjidkii nebiga alayhi salaatu wasalaam zamankiisii jaa'i baa ku goglanaa marka jaa'igaa inuu sinsimo qofku taasu ka hadlay qaala markaasu wuxuu yidhi in kunta laabudda faacilan fawaaxida haddii laga maarmaan ayto kol walba aad samaynayso hal mar keliya hal mar keliya un sin marka kolkaas ku sujuudaba inaad sinto kolka kusujuudaba ka haajiso maya ha hal mar keliya un ama sax wejiga laga masaxayana iyadana waa sidoo kale kolka kusujuuda hadda kii soo raacayno iska tirtira waxa maaha waa iska daayo waxba yeeli maayo lacaadkaas iyo mxuu xaanidaas iyo ciddaa soo raacday ama hadduu dhoobo ku sujuudayo dhoobadaa soo raacday iyo waxba yeeli mayso sujuudiisa waxba udhibi mayso waxba yaanu iska tirtirin hadduuse iska tirtiraya hal marun keliya baabu dalki nuqaacati eh, binacl candhuufta iyo xaakada iyo inta lagu tufo eh, dhulka ama gogashii iyo lagu tufo in cagta lagu jijibiyo cagta la marmariyo عن عبد الله بن شkيr رضي الله عنه qاaل صلyت معa رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baan arkay ayaan la tukaday fara'aytuhu waxaan arkay tanaqaca yani tanaqama isagoo waxaa ka tuftay fadalakahaa binaclihi kabtiisii buu marmariyey markuu ku tuftay meeshii ku tukanayay kabtiisa marmiyey ku tirtiray ayb marka meeshaas waa inayna meel masjida aanay ahayn ay u kaynu soo maray inaan lagu dufaynin haddii lagu tufana ay dembi tahay oo dembigaana kafaaro kale aanu lahayn in la aasa mooyaane baabu kafdi ra'si fi salaa mxuu ahay khafdi ra'si fi salaa madax hoos loo dhigo salaada dhexdeeda madax hoos loo dhigo can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma annahu ra'aa cabdullahi bna alxaarisi yusalli cabdullahi bna alxaaris oo tukanaya ayuu arkay wa ra'suhu macquusun min waraa'ihi madaxiisuna uu daban yahay gadaashiisa uu ku daban yahay caqs ra'si fisalaa madaxa dabidiisa yani timaha la dabo oo mxu sida haweenka u dabtaan ilan raggu timo weyn bay leebixi jireenoo sida haweenka oo kale dafaa'irna samaysan jireen timahana waa dabi jireen sida haweenka yeelaan oo kale marka cabdullahi ibnu alxaaris oo timihiis u daban yihiinoo halkaa muxuu ahay qadaadka timihiis isugu geeyey yuu arkay cabdullahi ibnu cabbaas faqaama waa kacay fajacala yaxulluhu wuxuu bilaabay inuu furo timihii uu furo falama insarafa markuu ka soo jeestay salaaddii ka soo baxay cabdullahi bn alxaaris yuu aqbala ila bni cabbaas ibn cabbaas xaggiisa usoo jeedsaday faqaala markaasu wuxuu yidhi maa laka wa ra'si maxaa adiyo madaxayga idin kala daraya yani madaxayga maxaad maxaa kuu geynaayey faqaala markaasuu ibnu cabbaas wuxuu yidhi innii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalama yaquul rasuulku ilaahay le baan maqlay inamaa mathalu haada mathalu اladii yusallii wa huwa maktuuf qofkii sidaas oo kale yeelaayo wuxuu la mid yahay qof tukanaya isagoo garba duuban isagoo garba xidhan tukanaya ayuu la mid yahay weliba xadiidu abi raaficna inahu maqcadu shayطaani min almusalli halkaas shayطaanka halkaa kaga fadhiista tima hadduu halkaa ku dabto shayطaanka ku fadhiisanaya xadiidkii ibn cabaas horena waa inaga kusoo maray muxuu ahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam inuu yihi waxaa nala faray inaan toddoba xubnood ku sujuudno timaha iyo marada toona aanan xidhxidhin o aanan ururinin marka miraha timaha qofkii haddii hortoore u daban yihiin waa inuu furo oo sii daayo oo timihiisa marka kolkii sujuuda iyo dhulka hab ha ku yidhaaheen hadday doonaan ah, marka kolkuu salaada ka bax uu hagaajisanayaa laakiin intuu salaada ku jiro waa inuu timaha iyo marada midna aanu ururinin baabu salaati bixadrati acaam meel cunta ay taallo qofkan guriyeynayo oo gaajisan yahay salaada lagu tukado waxa ay tahay can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalama qaal idaa quriba alcashaa cashada haddii lasoo dhigo haddii cashada lasoo dhigo wa xadarat الsalaatu salaadiina ay gasho fabda'uu bihi cashada ku bilaaba qabla an tusalluu intaydaan tukanin intaydaan tukanin salaata almagribi salaada maqrib aydaan tukanin walaa tacjaluu hana ka degdegina can cashaa'ikum cashadiina ha ka degdegina tartiibtiina isaga cuna kolkaad cuntaaneed hunguri baxdaan kolkaas mطma'ineyn idinka oo qalbigiinu degan yahay tukada gaarahaan markaad qofka ad hadduu mxuu ahay uu soomanaa maalinta uu soomanaa oo afurkeena lasoo dhigo horta inaga bixiya salaada aynu usoo noqona maayo ma aha waa in salaada loo soo noqdo marka horta la yidhaha horta cuntadan ina dhaafiya marka salaada tartiiba inu tukan dartii marka waa cakisan salaadiiba marka waxay ka dhigan horta iyada in la iska dhigo la iska tuuro oo markaa cuntada qumaadki loogu soo noqdo tartiib cuntadii loo cuno waqti dheer cuntadii lagu qaato cagsiguna wuxuu ahaan la marka cuntadii horta laiska boobsiiyo cuntadii la cuno kolkii cuntadii la dhamaysto kolkaa kadaba salaadii qalbi degan lagu tukado salaadii eh, cuntada qalbi degan hayna ku cunn salaadayna dhaafiya weya ma taas waa cagsi marka tartiib bale waa in la cuno baabu sahwi fi salaati walmru bisujuudi fiihi sahwiga salaada lagu sahwiy sujuudu sahwiga lala imaanayo can abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida shaka axadukum fii salaatihi salaadiisa dhexdiisa haddii uu qofka shaki ku galo falam yadri aanu ogeyn kam sallaa imisuu tukaday alaaan am arbacan ma saddex mise afar falyaطrax ishaka shakiga iska tuuro inta dheeraadka u shakisan yahay iska tuuro saddex iyo afar hadduu kala shakiyo saddexda waa oba afartuu shakisan yahay halka dheeraadka iska tuuro ayb falyaطrax ishaka shakiga ha tuuro walyabni ha ku dhiso salaadiisa calaa ma stayqana intuu hubo inta yar buu hadba hubaaye intaa yar marka ha ku dhiso salaadiisa oo markaa intaas ha ku taam yeelo intii u hadhay uma yasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood ha sujuudo qabla an yusalima intaanu ka bixin intaanu salaama naqsanin u salaadii dhameeye welis aanu ka godol kaleo waxay noo iman doona sujuudu lala imaan doono bacda salaam lala imaan doonana waa inoo iman doontaa fain kaana hadduu yaha sallaa hamsa shan haddii uu tukaday shafacnaa lahu shafacanaa lahu salaatahu salaaddiisii bay shafci uga dhigayaan oo tiro isku buuxda uga dhigayaan labadaa sujuudood uu la yimid oo marka lix bay noqonaysaa salaaddiiba watrinimadii ka baxaysa wain sallaa arbacan haddii uu afar tukadayna oo mxu ahay saddex un horta hore intuu tukaday tan uu ku daray afar ku tahayna fain sallaa tamaama tamaama itmaama liarbac kaanad waxay ahaanaysaa sujuuddaasu tarkiima lishayطaan shayطaanka mid ka caraysiinaysa ayay ahaanaysaa haddii salaadiisu aanu qalal aanu gelinayn horta horeba saddex uu tukaday oo middan uu hadda ku daray afartii una itmaam ugu tahay shayطaankii waswaaska kada geliyay buu ka caraysiinaya o shayطaankii uu dulaynayaa marka waxba yeeli mayso kolle marka intu inta yar qabsado oo sidaa salaaddii ku dhamaysto marka labadaas sujuudood hala yimaado وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanهu qaal صلىa bina rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم إxdىa صaلaatay الcashiy galabta labadeeda salaadood midood buuna tujiyey rasuulka ilaahay الظهra ima الظهra و ima الcasra labada midkood faslma fii ragcatayni laba ragcadood buu ku salaamo naqsaday laba ragcadood markuu tukaday yuu salaamo naqsaday uma ataa waa kacay oo waa socday oo ataa wuxuu yimid jidcan tiir buu yimid fii qiblati masjidi masjidka qibladiisa ku yaala fasnada ilayhaa fastanada ilayhaa jidcigiibuu ku tiirsaday jidcigiibuu cuskaday waana soo jeedsado qibladii ka soo jeedsaday muqdaban isagoo caraysan cara ka muuqato oo markaa raba inuu ka muuqato inuu hadal isu diyaariyo inuu hadal jeediyo u rabo wa fi lqowmi abu bakri wa cumaru radia allahu canhuma fahaaba an yukalimaahu raggana abu iyo cumar iyabaa ku jira marka waa ka haybaysteen xaaladda rasuulka ilahay ka muuqata inay arkeen inay la hadlaan bay ka haybaysteen way ku dhici kari waayeen wa kharaja saracaanu nnaasi dadka kuwiisa degdega badan ee durbeys ka baxaayo hubsaninu waa baxeen qasurat salaatu yani qaaluu qasurat salaat salaaddii waa la gaabiyey intay baxeen bay dudba dadkaan wax kala hubsanin way baxeeno markaasay dadki ugu sheekeen salaadda khalaas laba ragcadood baa laga dhigay faqaama dulyadayn nin dulyadayn la odhan jiray alkirbaaq baa magaciisa la odhan jiray baa kacay oo gama dhaadheer lahaa faqaala markaasuu yidhi yaa rasuul allah aqasurat salaatu am nasiita salaaddii miyay gaabatay mise adaa ilaaway miyaad ilowday mise salaaddii baa la gaabiyey ninkaasaa nin rag ahayo marka kala hubsanayo oo geesi ah ayb fanadara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuu eegay dadkii buu eegay yamiinan wa shimaalan bidix iyo midig buu eegay ninkaas uu sheegaya marun baaba yani ka wada faqaala markaasu wuxu uhi maa yaqulu dulyadayn dulyadayn muxuu leeyahay runtiisa waa riwaayatada maxaa ku jira ikhtisaar baa ku jira wuxuu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam lam tuqsar walam ansar mana aana ilaawin lamana gaabinin waa siduu moodayay nebigu alayh salaatu wasalaam inuu afartii tukaday bismoodayey markaasuu yihi mana aanan mana aanan ilaawin lamana gaabinin markaasuu ninkii ku celiyo bal bacdu dalika qad kaana ya rasuul allah labadaa mid un dhacday markaas kolkoo kolkaa dambe markaa nebigu alayh salaatu wasalaam reeraha u fiirini doonaa oo dadkii u su-aali doonaa ma runtiisaa ninkan dulyadan wuxuu leeyahay qaaluu sadaqa waa runtii ayb lam tusalli ilaa rakcatayni laba ragcadood wax kale maadan tukanin fasallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukaday nebigu alayh الsalaatu wasalaam wasalama waana ka baxay waa ka baxay uma kabara fasajad uma kabara uma sajad marka bacda salaam buu sujuudaya halkan sooma aragtaa bacda salaam ayuu sujuuday nebigu alayh الsalaatu wasalaam intuu ka baxay kadambo ayuu sujuuday salaadantaadana wuxuu la yimid waa ziyaada uu la yimid salaamtii hore ee labada ragcadood markuu tukaday uu salaam naqsado iyo kiciddii uu kacay iyo hadalladii iyo qibladii uu kusoo jeedsaday iyo waxyaalahaas ziyaadaadkaasuu la yimid marka wuxuuna sujuuday bacda salaam ayuu sujuuday uma kabara faraka haddana waa ka toosay sujuuddii buu ka toosay uma kabara wasajad sujuuddii labaad uma kabara warafac wa markaasu eh, qaala wuxuu yihi hadalkaa nin kale qaalada tada dambe leh waa moxamed ibn siriin abu hurayra ninkii xadiidkan ka wariyey yaa sidaa leh abu hurayra wuxuu sheegay nebigu alayhi salaatu wasalaam intuu salaamo naqsaday inuu haddana sujuud sahwi la yimid marka sujuud sahwigaa dabadood haddana salaam kale ma la yimid salama imaanin abu hurayra si waxuma sheegin marka ibnu siriin baa wuxuu riwaayo kale haddana sheegayo wuxuu leeyahay wa ukbirtu waxaana la ii sheegay can cimraana bni xusayn radia allahu canhuma أنhu qaala وsلم mar labaadna haddana waa salaam naqsaday marka intuu qabla bacda salaam intuu salaam ku sujuuday haddana marka sujuuddii sujuuditaynka wuxuu ka dhigay bayna salaamayn laba salaamood dhexdood marka nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام waxaa la sheegay ilaa شhan goor iyo uu sahwiyey sahwigaas uu ka dhacay shantaa goorna siyaalo kala gegedisan ayuu ula yimid qaaru bacda salaam la yimid iyo qaaru qabla salaam la yimid intuba waa jiraan marka muxuu ahaye labaduba marka waa jaa-is haddii qabla salaam lala yimaadana waa jaa-is bacda salaam haddii lala yimaadana waa jaa-is laakiin a'immadu iyo sida u kala door doorteen alimaam shaafici isagoo madabkiisa waa la yaqaana wa bacda salaam buu can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kana yaqra'u lqur'aan qur'aanku waa aqriyi jiray nebigu alayhi salaatu wasalaam fayaqra'u suuratan fiiha sajda suurad sajdada ku jirta buu aqriyi jiray fayasjudu waa sujuudi jiray wanasjudu macaha anaguna waa xatىa ma yajidu axaduna maa yajidu bacdunaa qaarka ila aanu ka helaynin mawdican limakaani jabhatihi meel uu wejiga saaro aanu ka helayn masjidka dhan kulligii dadka dhan wada sujuudaa zaxba ay noqoto waa jiray marka meelaha ilaa afar iyo toban meelood iyo waxaa jirtaa mawaadicu sujuuda qur'aanka oo masaaxibta baad ku arkaysaan inay ku qoran tahay dusha ayay kaga qoran tahay calaamad ay leedahay meelaha marka qofka qaaligii markuu soo gaadho waa inuu sujuudaa sunno weeyaan hadduu qaarigu markuu sujuudo qofka mustamica iyo qofka saamica labadabana waa inay sujuudaan laakiin hadduuna qaarigu sujuudin ma sujuudayo mustamicu ma sujuudayo an abi raafici radi allahu canhu abu raafic mawla rasuuli llahi salى allahu alayhi wasalam qaala sallaytu maca abi hurayra abi hurayran la tukaday radia allahu canhu salaata alcatama salaata alcatama waa kan nahyigii nahytu xariim inaanu ahayn salaada cishaha weeyaan salaatu lcatama faqara'a wuxuu aqriyey ida asamaau nshaqat ayuu aqriyey fasajada fiiha waa ku sujuuday faqultu lahu waxaan ku idhi maa haadihi sajda sujuudani maxay tahay qaala markaasu wuxuu yidhi sajadtu biha khalfa abilqaasimi sala allahu alayhi wasalam falaa azaalu asjudu biha xataa alqaahu nebiga calayh salaatu wasalaam anigoo la tukanaya gadaashiisa ku sujuuday salaad sugan ugu didinaya buu intuu aqriyay buu ku sujuuday anna la sujuuday ilaa aan la kulmana yani ilaa aan ka dhintana dayni maayo waa wadayaa weligii baabu lqunuuti fi salaati subx qunuudka marka hadda tadakan laga wadaa waxaa weeye macaanidii qunuudka kan waxaa loola jeedaa waa ducada ducada salaada dhexdeeda lagu duceeyo siiqo kastaba ha ahaatee kaasuu ka wada ee ragcadda u dambaysa lagu duceeyo ama qabla rukuuc ahaatee ama bacda rukuuc ha ahaatee kaasuu ka wadaa qunuudka laakiin laba macnayo aynu soo marray baan xusuusnaada iyagana muxuu ahaay xadiidkii abu mascuudin albadri radia allahu canhu qumuu lilaahi qaanitiina markay soo degtay sukuut baa nala amray buu leeyahay marka qaanitiina adaad saakitiina baa laga wada markaad tukanaysaan aamusnaada oo hadal iska daaya mid kale aynu soo marray afdal salaati tuulu lqunuut iyadana tuulu lqiyaam baa laga wadaa marka ciddatu macaani kalimada qunuudka ay leedahay hadda marka qunudka macuunka ee dadka ay qunuud u yaqaanaan kaasa halkan naga wada can abi hurayraةa radي allahu canhu qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu xiina yafrugu min salaati اlfajri eh, min alqiraa'a qiraa'ada markuu dhammeeyo salaada subaxeed wayukabiru uu takbiirsado yani rukuuco wayarfacu ra'sahu madaxiisa uu soo qaada ka soo tooso wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidahu rabbana laka alxamd uma yaquulu markaasuu dhihi jiray wahuwa qaa'imun isagoo taagan allahuma anjil waliida bna alwaliid wa salamata bna hishaam wa cayaasha bna abi rabiica wamustadcafiina min almuslimiin kulli intaasoo dhan oo niman mustadcafiinoo maka lagu hayay bay ahaayeen oo hijradii u suurogeli weydo ahalkoodii ay hayeen oo xidhxidhnaa allahumma ashdid allahuma ashdid wad'ataka calaa mudar ilaahu cuquubadaada ku xajiyo ku adkee mudar ku adkee wajcalhaa calayhim ka sinay yuusuf ilaahu sano abaarihii yuusuf oo kale todobadii sane abaaraha yuusuf uu hooyadeedu fasiri jiray isagu uu maamuli jiray muxuu ahaaye dadka abaarta si fiican uga bixin jiray kuwii oo kale abaarihii yuusuf zamankiisa dacay oo kale ilaahu kaga dhig buu dhahayay allaahuma alcan laxyaana waliclan wadakwaana wacusaya waa wada qabaa'ilku intaasoo dhanuna qabaa'ishaana ilaahu naclad buu odhan jiray casat illaaha warasuulahu ilahiy rasuulkiisa caasiday cusay uma marka saas ku duayn nabigu alay sala sl ku kunusan jiray mu'miniinta mustadcafiinta u duceeyo iyo gaaladaas u habaaro saas markaas kan waa qunuudka qunuutu nawaazil la yidhaaha qunuuta nawaazil waa isagu mashruuc weeyaan mashruuciyadiisa wax isku khilaafsan wax isku khilaafi doona isagu ma jiro mar alla markay muslimiinta dhibaatooyin ay qabtaanbaba in qunuudka lala yimaado salaawadahoo dhanna lala yimaado uma balaqanaa waxaana soo gaadhay annahu taraka dalika arrintaa inuu iska daayey lamaa unzila markii la soo dejiyey Ehm, laysa laka min almri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun marka ilaahay uu soo dejiyey aayaddantada marka waxay kusoo degtay laga nahyanayay wuxuu ahaa niman mucayaniina buu nebigu alayh salaatu wasalaam lacanabi jiray nimankaana waxaa ku jiray rag ilaahay muxuu ahay qadarkiisa hore ugu dhacay inay soo islaami doonaan safwaan ibni umaya iyo muxuu ahay cikrimat ibni abi jahl iyo abu sufyaan ibn alxaarif abu sufyaan ibni xarb iyo raggaasi buu marka nebigu alayh salaatu wasalaam iyo camr ibn alcaas iyobuu nacnadi jiray allahuma alcan fulanan wa fulanan kuwaasaa marka laga nahiyo o layidhahdo shaqa kuma lihid ilahay ba hadduu doonana ciqaabaya hadduu doonana soo hanuuniyay marka ilahina kuwaa waa soo hanuuniyey marka laakiin gaalada caam ahaan inuu u naclado nebiga alayh الsalaatu wasalaam ama uu habaaro lagama nahiyin bab اlqunuud fi الظhri وغayriha عan abi hurayraةa radي allahu canhu qaal wallahi lauqaribana bikm salaaةa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waan idiin soo dhoweynayaa rasuulka ilahi salaadiisii baan idin jiraya idiin soo dhoweynaya si u tukan jiray soo dhow baan tukanaya idin tujinaya fakaana abu hurayra radي allahu canhu yaqnutu fi الظhri wاlcishaaءi alaakhira wa salaati الصubx wayadcuu lilmu'miniina wayalcanu اlkaafiriin salaadahaasu marka ku qunuudsan jiray oo marka gaaladana u nacladii jiray mu'miniintana u ducayn jiray marka waa nebigu waa sidaasuu yeeli jiray buu ka wada sax marka waana yeeli jiray laakiin markii xawaadis ay dhacdo buu yeeli jiray nebiga alayh الsalaatu wasalaam baabu اlqunuuti fi اlmgrib can اlbaraaءi bni caazibin radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam kana yaqnutu fi الصubxi wاlmgrib yani jamic salawaad waa qunuudsan jiray nebigu alayh الsalatu wasalaam inba waxyaaluhu arkay buu ka sheekaynaya baabun fii rakcatay اlfajri labada ragcadood ee sunnaha ee salaada subax ka horeeya can xafsata radia allahu canha xafsa bintu cumar um lmu'miniina radia allahu canhuma qaalat kana rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam idaa طalaca alfajru laa yusallii ilaa rakcatayni khafiifatayn waagu markuu beryo fajarku uu caddaado laba ragcadoodoo fudfudud mooyaane wax kalama tukanayn labadaa waxaan ahayn in la tukadana waa nahiyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam awqaaddii aynu soo marray ee salaadu manhiga ay tahay ku dara midan tadana qofku markii waagu beriyo labada ragcadood ee subaxa ka horaysa uu tukado ilaa salaada subax la tukanayo salaad kale inuu tukado maaha waa mamnuuc marka iyada baabu fadli rakcatay اlfajr can caaishaةa radي allahu canha can الnabiy salى اllahu عalayh wasalama qaal rakcata alfajri khayru min addunya wama fiiha labada ragcadood ee fajarka labada sunnaha labada faradka iyo kaba sii daran faradkaa ka sii ajri badan labadaa ragcadood baa adduunyada iyo waxa adduunyada jooga oo dhan ba ka fiican il ajarka laga helayaa ka fiican intaasoo dhan ka wanaagsan baabu lqira'ati fi rakcatay اlfajr can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qara'a fii rakcatay اlfajri qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad labada ragcadood ee subaxa sunnaha subaxa ah labadaas suuradood waa ku aqri jiray nebiga alayh الsalaatu wasalaam aayado kalena waa ku aqri jiray qul ya ahla kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaan baynana wa baynakum iyo muxuu ahay quluu aamana billahi wama unzila ilayna aayada noocaas ana waa ku aqri jiray laakiin waa fudaydan jiray kolley labada ragcadood waxay isku raaceen saxaabadii nebiga alay sala slam ee labada ragcadood sheegay xabsa iyo caaisha iyo cabdullahi ibni cumar iyo kulli inuu nebiga labada ragcadood aada u fudaydin jiray baabu lidijaaci bacda rakcatay lfajri dhinaca dhulka la dhigo labada ragcadood ee fajarka marka la tukado can caaishata radia allahu canha qaala kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama idaa sallaa rakcatay lfajri labada ragcadood ee fajrka tukado intaan weli la aqimin fain kuntu mustayqidatan haddaan soo jeedo xadaanii waa ii sheekayn jiray waila ijac haddii kale se dhinacu dhibka dhigi marka idijaaca uu la imaanayo ma tashriic baa oo min sunanil waxay ka tahay salaati bay ka tahay mise waa amri abiici nasashay ka ahayd nebiga alayh isalaatu wasalaam isagoo habeenkii aada u tahaajuday oo dhaadheer tukaday oo markaa muxu ahay salaada subxna u dambayso iyadoo salaada subxna la dheereeyo ayuu nasasho ka dhiganayey mise waa tashriic waxay u eg inay tashriic tahay oo amar kale kutaaba kusoo arooray marka labada dajaca lala yimaado inkastoo cabdullahi bnu suciid isagu waaba jiray waa la yaabi jiray dadka dhunaha dhulka dega iyo ku qayli jiray baabu eh, ljuluusi fi lmusallaa bacda salaati subx meeshuu qofku ku tukaday inuu fadhiyo kolkuu salaada subax tukado ilaa qoraxda ka soo baxdo ilaa qoraxda ka soo baxdo inuu meeshiisii uu fadhiyo sunanimadeeda can simaak bni xarbin qaala qultu lijaabir bni samurata radia allahu canhu akunta tujaalisu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay ma la fadhiisan jirta majliskiisa ma ka qayb geli jirtay qaala nacam kaiiran haa in badan baan la fadhiisan jiray kaana laa yaquumu min musallaahu aladii yusallii fiihi asubxa kamuuna kici jirin meeshuu subaxa ku tukado kamuuna kici jirin aw alghadaata buu yidhi asubxa buu yidhi ama alghadaata buu yidhi xataa taطluca shamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo faidaa طalacat الshamsu qoraxdu markay soo baxdo yuu qaama kici jiray wa kaanuu yataxadauuna waxay ku sheekaysan jireen nebiga agtiisa ku sheekaysan jireen majliskiisa faya'huduuna fii amri اljaahiliya jaahiligi iyo sheekooyinkoodiiba ka sheekaysan jireen fayadxakuuna waa qosli jireen waa yabtasimuun nebiguna waa musoon jiray hadday cunto ka sheekaystaan hadday haween ka sheekaysanayaan si laakiin faaxisha aan ahayn hadday jaahiligi iyo waxyaalihii ka sheekaysanayaan waa dhegaysanaya nebiga alayh salaatu wasalaam waxay ka qoslaanna isna waa kula qosli jira laakiin qosolkiisu wuxuu ahaa ibtisaam buu ahaa nebiga alayh isalaatu wasalaam salaada subax qofku meeshuu ku tukaday marka inuu fadhiyo waa kana sunna waa ilaa qoraxdu soo baxdo weliba markay qoraxdu soo baxda hadduu haddana ku daro laba ragcadood uu ku daro waa keeb xadiidu anas ku yimid inuu nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi cumro iyo xaj oo taam ah oo taam ajirkoodu kalu leeyahay qofkii salaadda subax meeshuu ku tukaday fadhiya oo dikri ilaahay la fadhiya aan sheeko aan la fadhiya oo kolka qoraxdu soo baxda haddana laba ragcadood tukada waa muddo gaaban hal ka badnaan karaysaas marka wuxuu lam ajri yahay qof qof xaj iyo iyo iyo cumro gutay la ajri yahay baabun fi salaati الضuxى can caaishaةa radia allahu canha qaala ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yusallii subxata الضuxى sunnada duxada isagoo tukanaya ma aanan arag qadtu weligay wa inii la usabixuhaa waan aniguna waan sunaystaa waan tukadaa labadaa ragcadood anigu waan tukadaa salaada laba ayaan ku qaydin salaada sunnada duxada waa tukadaa weliba waxay odhan jirtay low nushira lii abawaaya maa taraktuhuma haddii aabbaha iyo hooyadaba lagu soo noolo in la yidhaha kolugtay ma daayeen marka ma aana arag nebiga tukanaya bay leedahay laakiin marka keyrkeed baa arko marka uga sheekay wain kaana rasuulu llahi sala allau alay sl rasuulku ilaahi wuxuu ahaa la yadacu kii ka taga alcamala camalkuu ka tegi jiray wahuwa yuxibu an yacmala bihi inuu sameeyana isagoo jecel bu iska dayn jiray khashyata an yacmala bihi nnaas dadka inay ku camal falaano fa yufrada calayhim lagu waajibiyo gacantiga isaga dayin jiray marka waxay ku wadaa marka salaadantada subax ee duxada waa jeclaa nebigu alayh salatu wasalaam wuxuuse isaga daynayay inay dadku intay ku daydaan oo dadku ay tukadaan lagu waajibiyo buu uga baqaayo oo takfiirka ummadiisa la jeclaa nebigu alayh salaatu wasalaam saasuu isaga daynayay laakiin xadiidkii ummu ummuhaani iyo waa kaynu kusoo marray nebiga alayh salat inu tukan jiray baabu salaati duxaa rakcatayn can abi darin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam anahu qaal يصبح على كل sulaama من أحدكم sadaqa waxa waa beriista oo waagu u beriyaa xubin kasta oo xubnaha bani aadamka ka midaba sadaqa isagoo dul saaran sulaama waxaa weeyaan muxuu ahay xubnaha faraha ayaa sulaama asalkeeda la yidhaha laakiin xubnaha jirka o dhan baa laga wada meeshii laba lafood isaga yimaadaan oo dhan ba waa sulaama marka waa saddex boqol iyo lixdankaa lafoodba sida xadiidka caaisha uu ku caddaatay waxaa laga rabaa maalin kasta inuu xubin walbaba sadaqo qofka ka bixiyo maa saddex boqol iyo lixdan sadaqadood inuu maalintii qofka bixiyaa laga rabaa sadaqadiina marka waa anwaacdeeda waa badan tahay maal un ma wada aha waxaana jira intaasoo dhanbaba ka wada gudaysa oo kaga filan ayaa jirta ayb fakullu tasbiixatin sadaqa وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة intaasoo dhan inu صدقة weeyaan ay kulla khayr oo dhani صدقة weeyaan wax alla wixii khayr oo sameeyaaba subxaan allah mar hadduu yidhaaho waa waa صدقة laa ilaha illa allah allahu akbar alxamdu lilah wuxuu yidhaahaba waa صدقة marka waxaa laga rabaa anwaacu اlkhayraat oo cadadkoodu intaa ayna ka yarayn maalintii inuu sameeyo marka qofkii anwaacu lkhayraata tiradooda inta ayna ka yarayn la yimaada xubnihiisi o dhan sadaqadii waa ka wada bixiyey wa yujziu min dalika waxaa intaasoo dhan ka kaafinaysa rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa laba ragcadoodoo barqadii uu tukado iyo intaasoo dhan marka kaga filan oo xubnihii oo dhan sadaqadoodii ka noqonaysa ayb baabu salaati duxaa arbaca rakacaatin can caaishaةa radi allahu canha qaal kana rasuulu llahi salى اllahu alay slam yusalli duxaa arbacan wayaziidu maa shaa allah afar buu tukan jiray duxada waxaala doonaan markaa ku dari jiray ayib xadiidkeedii aynu soo marray iyo kankadow iskama hor imaanayaan ilaa xadiidkii hore aragtideedii anfiday ma aana arag bay leedahay marka kanina ficilkiisa unbay sugtay marka inuu biwaasitati lhayri ku ogaatayba marka suura afar ragcadood buu tukan jiray intii alla yidhaahna waa ku dari jiray leedahay marka waa qof kale u sheeg baabu salaati duxaa tamaani rakcaatin can cabdillaahi bni alxaaris bni nawfal cabdullahi bni اlxaariث bni nawfal ibn اlxaariث bni cabdilmuطalib yani laqabkiisuna waa babba babba baa loo yaqaana qaala sa'altu waan dadkan waraystay waxarastu waxaana ku dadaalay calى an ajida axada min الnaasi yukbirunii anahu ra'aa rasuula ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama sabaxa subxata duxaa sunnada duxada inuu rasuulka ilaahay tukaday qof iga warrama yaan dadkii ka waayay wax badan baan waraystay oo ayb falam ajid aad falam ajid axada yuxadiثunii can dalika qof arrintaa iga sheekaya kuma ana arag غayra ana uma hani binta abi طaalibin radi allahu canha أخbaratnii ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam bacdama اrtafaca الnahaar qoraxdii markay soo dheeratay kadambe ywma alfatxi fautiya bihawbin maraa loo keenay fasutira calayhi waa lagu asturay faatima ku asturtay faاktasala waa qubaystay uma qaama waa kacay farakaca tamaana rakcaatin sideed ragcadood buu tukaday laa adri qiyaamuhu fiiha aطwal am rukuucuhu am sujuuduhu ma kala garanay ma qiyaamkiisi baa dheeraa mise rukuucdiis ma sujuudiisi waa kayna xadiidkii albara ibnu caazimba kusoo marray inay nebiga alayh الsalatu waslam salaadihiis isku wada dhadhowaayeen cashaas dhan isku wada dhadhowaayeen kullu dalika minhu mutaqaarib intaasoo dhan way isu wada dhadhawaayeen bay leedahay waa siduu bara ibnu caazibna uu yidhi qaalat falam arahu sabaxahaa qabla dalika walaa bacdahu isagoo sunnadaas tukaday maalintaa ka hor iyo ka toona ma ana arag marka maalintaa waa tukaday oo sideed ragcadood buu tukaday subxatay duxaa bayna ahayd waa kaynu xadiid hore ku soo inkastoo qaar u ahayd salaatu lfatxi ahayd baabu اlwasiyati bisalaati اduxى dardaaranka layskula dardaarmay salaada duxada ee lays amray can abi hurayrata radia allahu canhu qaal awsaanii khaliilii sala allahu alayhi wasalama bihalaain saddex buu saaxiibka igula dardaarmay rasuulka ilahi alayh salaatu wasalaam bisiyaami halaaثati ayaami min kuli shahr bil walbaba inaan laba maalmo saddex maalmood ka soomo bil walbaba saddex maalmoodaan ka soomo oo bil walbaba qofku marka saddex maalmood ka sooma waa loo laalaabayo maalintiiba toban bay noqonaysaa soddon maalmood bay noqonaysaa qofku bishiiaas o dhan buu soomay buu la mid yahay wa ragcatay duxaa labada ragcadoodee ee barqadana inaan tukado wa an uutira qabla an arkud intaanan seexanin inaan witriga la imaano saddexaas ugula dardaarmay abu darin alkhifaarina saddexdaasoo kale kula dardaarmay isku siba labadooda marka ugula dardaarmay ayb marka labadoodanba inaan qabla noom ay witriga la yimaadaan buu kula dardaarmay nebiguna alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yeeli jiray isagu wuxuu ka dhigan jiray akhri leilka u badnaa marka witrigiisa u badnaa marka qofki isagu isku kalsoono inuu akhru leil soo tooseeyo isku kalsoon waa inuu witriga dib u dhigtaba u fiican qofkii kalese hore isaga tukado baabu salaati اlawaabiin salaat alawaabiin ee salaat duxaa nafsaha can اlqasim الshaybaniy ana yaziida ibna zayd bna arqama radي allahu canhu ra'aa qawma yusaluuna yusaluuna fi duxaa min aduxaa barqadii tukanaya ayuu arkay ninkaan zayd ibnu arqam radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yihi amaa laqad calimuu way ogaa way og yihiin ana salaata fii gayri hadihi saaca afdal inay salaada waqtigan waqti aan ahayn hore u soo dhigayeen laakiin inay dib u dhigaan bay ahayd salaaddan waqtigan waqti aan hayn ay ka fadli badan tahay way garanayaan ina rasuula allahi sala allahu alay slam qaal salaatu alawaabiina xiina tarmadu alfisaal kolkay nirguha cagagubiyoodaan weyan salaatu alawaabiin yani salaat duxa salaata duxada waqtigeedu waxaa weeye yani waqteeda ugu fiicanu markay nirguha cagagubiyoodaan marka kolka qoraal soo dheeraata weeyaane kululaado jawgu kululaado ee kolkaas weeyaan marka salaada duxada waa in dib loo dhigo waqti farqadheerka la tukado baabu man sajada lilaahi falahu اljanة عn abi hurayraةa radي allahu canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm إida qara'a bnu aadama sajda ibnu aadam markuu suura aayad sajdadii ku jirta markuu aqriyo fasajada uu sujuudo ictazala shayطaan shayطaankaa cararaya fogaanaya yabki isagoo ooyaya yaquulu wuxuu dhahayaa yaa weylah isagaa is sheegayaan hooggiisa wa fii riwaayatin wa fii riwaayati abi qurayb yaa weylii labadana waa isla macno hoogay e umira bnu aadama bisujuud in aadan sujuud baa la faray fasajada waa sujuuday falahu ljanna jannu leeyahay wa umirtu bisujuud anigana sujuud baa la faray fa abaytu waan diido falya naar aadam inaan sujuudaana la faro waan diiday naar baan leehay ibnu aadamna waxaa la faray markuu aqriyo aqriyo sajada aqriyo inuu sujuudo waa sujuuday marka jannu leeyahay ayib umira bnu aadama bisujuud amarkaas ayaa waxaa laga qaatay lafdigaas oo waxaa laga qaatay sajdatu tilaawa inay waajib tahay lan amar baa meesha la sheegay amarkuna asalkiisu waa wujuub laakiin axaadiid kale oo arrintaas fasiraysa oo amarkan amru wujuub inaanu ahayn sheegaysa ayaa jirta inay timaadana suurad insha allah baabu fadli man sallaa inta casharata rakcatan fii yowmi waleyla labiyo toban ragcadood oo sunno ah qofkii maalint maalintii habeenkii tukada ajirku u leeyahay can ummi xabiibata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam ramla binta abi sufyaana radi allahu canhuma annaha samicad rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama yaquul maa min cabdin muslim ma jiro qof addoon muslima yusallii lilaahi ilaahay u tukanaya kula yowmin maalin kastaba sintay casharata rakca labiyo toban ragcadood taطawucan oo sunno ah hayra fariidatin aan farad ahayn ilaa bana allahu lahu baytan fi ljanna guri buu ilahay uga dhisaa hadduu qofkii sidaa yeela jannadaa guri ilahay uga dhisaa ayb aw ilaa buniya lahu beytun fi ljanna ama bana allahu lahu beytan buu yidhi mise buniya lahu beytun fi ljanna labadaa midkooda qaalat umu xabiibata radia allahu canha famaa barixtu usaliihina yani maa ziltu usaliihina bacdu maana ka zuulin wa qaala camrun yani ibnu aws oo ruwaadda ka mid ah wuxuu yidhi maa barixtu usaliihina bacdu maa barixat usaliihina iyo maa barixtu usaliihina qaala nucmaan yani ibnu saalim oo isaguna ruwaadda ka mid ah mila dalik sidaasoo kale isuna yidhi wa fii riwaayatin fii yowmin wa riwaayana fii yowmin bay ahayd riwaayana fii yowmin wa yani afar iyo labaatanka saacadood ayb riwaayada marka waxaa jira tafsiiliya oo muxuu ahay labiyo tobankaa ragcadood sheega ayb laba ajirkaasuu leeyahay bayna kuli adaanayni salaa labadii adaan oo dhanbaba inay salaad udhaxayso yani adaan iyo iqaamada maala inay labadiiba udhaxayso can cabdillaahi bni mugafalin almuzaniyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bayna kuli adaanayni salaatun qaalahaa alaaan saddex goorba hadalkaa ku celceli labadii adaan baa salaad baa udhaxaysa labadii adaan qaala fi haalita markii saddexaad buu wuxu yihi liman shaa qofkii doono wey inayna waajib ahayn marka salaad kastaba markii loo adimo intaan la aqimin tukadaa ninkii doona tukadaa baabu الtanafuli qabla الصalaaةi wa bacdaha can ibni cumara radia allahu canhuma qaal sallaytu maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qabla الظhri sajdatayni yani rakcatayn wa bacdaha sajdatayni wa bacda almagribi sajdatayni wa bacda alcishaaءi sajdatayn wa bacda aljumcati sajdatayn faama almagribu wاlcishaa wاljumca fasallaytu maca الnabiyi salى اllahu alay slam fii beytihi kuwa kalese masjidku marka kula tukan kuwaas iyaga gurigaa kula tukada nabi gurigu ku tukan jiray kuwa kalese marka masjid ayb marka ma sheegin halkan labada labada ragcadood ee qabla cishaa m qabla subxa ma sheegin soma ma sheegin laakin kuwaana wuxuu odhan jiray xabsaa ii sheegtay wakti aan guriga u geli jirin bay ahayd waktigaasoo ma ana arag nabigu isagoo tukanayo lakin xabsaa ii sheegtay inuu tukanayo nebigu alayh الsalatu wasalaam bab fi التنfl bالleyl والنahاar عan cabdاللahi bni shaqiiqi radيa allahu canhu qaal cabdالlahi bni shaqiiq الcuqayli waa taabiciisaw qaala sa'ltu caaئiشhaةa radيa allahu canha can salaati rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii baan su'aalay can taطawucihi yani sunadiisii baan su'aalay qaalat markaase waxay tihi kaana yusallii fii beyti qabla ظuhri arbacan uma yakruju fayusallii biالnaas afar ragcadood intuu ku tukado qabla ظuhr guriga ku tukado baxaya dadka tujin jiray uma yadkulu waa soo geli jiray fayusallii rakcatayn uma yusallii biاnnaasi almagriba uma yadkulu fayusallii rakcatayn wayusallii biاnnaasi alcishaaa wayadkulu beyti fayusallii rakcatayn wa kaana yusallii min alleyli arbaca rakacaatin min arbaa rakacaatin tisca rakacaatin minhuna alwitru sagaal ragcadood buu tukan jiray witru ay ka mid tahay sagaal toddoba kow iyo toban saddex iyo toban intaba marka riwaayadka caaisha way sheegtaa marka intaba yeeli jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam tahajudkiisa wa kaana yusallii laylan طawiilan qaa'iman habeen dheerna wuxuu tukan jiray isagoo taagan wa laylan طawiilan qaa'im qaacidan habeen dheerna isagoo fadhiyu tukan jiray yani habeennaha qaarba sibuu yeeli jiray wa kaana idaa qara'a markuu aqriyo wahuwa qaa'imun isagoo tagaagan markuu aqriyo rakaca wasajada wahuwa qaa'im qiyaamkaasu marka rukuucdii iyo sujuudiiba way intiqaali jiray wa idaa qara'a qaacidan isagoo fadhiya hadduu aqriyana rakaca wasajada wa qaacid isagoo fadhiya buu rukuuci jiroo sujuudi jiray waana dhici jirtay intuu fadhiga horta hore ku aqriyo oo kolkay qadar intuu aqriyayo wax yare uga hadho lixdan aayadood ilaa konton aayadood uga hadho inuu intuu kaco marka inta dambe taagni ku aqriyo markaas sujuudo oo rukuucana waa dhici jirtay wa kaana idaa طalaca alfajru sallaa ragcatayn markuu waagu baryo marka laba ragcadood ayuu tukan jiray marka sida ka muuqata salaada rawaatibta kulligood marka caaisha waxay sheegaysaa inuu guriga ku tukan jiray salaadaha sunnahana meesha ugu fiican ee lagu tukadaayo waa guriga qofku inuu gurigiisa ku tukado salaada faradka ah mooye salaadaha kale inuu gurigiisa ku tukado ayaa u wanaagsan baabu salaati naafilati fi masjid عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xجرة بخصفة أو xصير xصيرka iyo khصفadana waa isla mid nebigu wuxuu ku dadbaday dadab buu ku dadbaday masjidka dhexdiisa mxu aha derin derin buu dadab ka dhigtay yani meel uu ku ictikaafa ramadaankii ayuu goostay nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام meel buu mxu dadab ku xidhay oo derin uu dadab ka dhigtay fakharaجa rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم يصلي فيha uu soo baxay inuu ku tukado habeenkii ku tahajudaba u soo baxay qaala fatatatabaca eh, ilayhi rijaalun rag baa soo raacayaan rag baa salaadiisii way gaabnayd darintana markaasuu muxuu ahay eh, eh, madaxiisay arkayeen rasuulka ilahi markaas gadaal kaga xidheen wa jaa-uu waa yimaadeen yusalluuna bisalaatihi salaadiisa inay ku tukadaan oo ku xidhaan qaala uma jaa-uu leylatan habeen kalena sidoo kale yeeleen faxasaruu faxadaruu waa yimaadeen way isu sheeg sheegeen waa soo urureen faabطa'a rasuulu llahi sala اllau alay slam minhum rasuulka ilaahi waa ka daahay habeenkay dambe ma soo bixine meeshii marka meel qarsoodiyaho aan dadku aan arkaynin iyo iyo meel muxuahay salaada ugu talagalay kul istaaga la arkaya ay lahayn marka meesha iyadayd uma soo bixin habeenkaas isaga ah markuu ogaaday nebigu alayh الsalaatu wasalaam qaala falam yakruj ilayhim uma soo bixin warafacuu aswaatahum codkooda kor u qaadeen iyagoo nebiga inuu usoo bax raba waxasabu lbaaba albaabkii bay dhagaxyeeyeenoo muxuaha qururax ku tuurtuureen faharaja ilayhim rasuulu llahi sala allahu alay slam muqdaban isagoo cadhisan buu usoo baxay faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu alay slam nabiga wuxuu yidhi maa zaala bikum saniicukum ficilkiinaasu idinkama aanu zuulin xataa danantu ilaahan uga maleeyey annahu sayuktabu calaykum in laydinku waajibinayo idinka maleeyey facalaykum bisalaati fii buyuutikum laazima oo ogaada guryihiinna inaad ku tukataan oo ku sunaysataan faina khayra salaati almar'i fii beytihi qofka salaadiisa ta ugu ajir badan waxa weeye gurigiisa miduu ku tukado ila almaktuuba midda faradka a mooyaane wa fii riwaayatin ana anabiya sala allahu alayhi wasalam akhada xujratan fi lmasjidi min xasiir yani ittakhada inuu samaystay xujratan fi lmasjidi min xasiir waa isla macna kale dadab buu samaystay nabiga alayh sala slam baabu salaati annaafilati fi lbuyuut can jaabir bni cabd radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam إdaa qadىa axadukum الsalaaةa fii masjidihi salaada faradkaa markuu masjidkiisa ku tukada u dhammaysto falyastacjil lbaytihi falyajcal libaytihi nasiiba min salaatihi gurigiisa ha ka siiyo qayb salaadiisa ha ka siiyo gurigiisa ayaanu salaada ka qadinin faina allaha jaacilun fii baytihi min salaatihi baraka khayran ilaahay khayrkuu gurigiisa salaadiisa uga dhigayaa kolkuu salaada faradkaa siduu ku tukado gurigiisa salaadeeda qayb ha ka siiyo guriga ha ku tukado baabu baabun liyusallii axadukum nashaatahu faidaa fatara falyaqcud can anasin radia allahu canhu qaala dakala rasuulu llahi sala allahu alay slam masjid masjidkuu soo galay nebigu alayh isalaatu wasalaam wa xablun mamduudun bayna saariyatayn isagoo xarigna uu taagan yahay laba tir dhexda laba tir xarig ku xidhan yahay uu arkay marka nebigu aleyh isalaatu wasalaam masjidkuu soo galay markaasuu arkay xarig laba tir walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh